بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين ثم الصلاة والسلام على رsuuل الlh وعلى آله وصحاaبته أجمعين فxdثnي جمع من الشhyوخ آkhirهم شhيkhuna الشhيخ صالح بن عبد الله العسيمي غفر الله lh وlهم جميعا بسناad كل منهم إلى سنين عyنة عن cمر بن دينار عن أbي qاbوس mولى عبد الله بن cم الcاص عن عبد الله بن cم الcاص رضي الله تعالى عنهma qال qاla رsuuل الlhi صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا mن في الأرض يرحمكم mن في السماء ومن طرائق الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقراء وصول المتون خاصة وصول حديث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ليفوزوا بالسعادة العاجل والأجل فهذا هو المجلس الرابع والعشرين من مجالس إقراء وشرح كتاب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 watayamum kusoo jirnay baabka sagaaliyo tobanaad baabu istibraa'i lbasharati jirka in la hubsada inay biyaha gaareen fi lgusli xilliga la qabaysana min aljanaabati janaaba laga qabaysana inay biyaha gaareen jirka khaasatan timaha in la hubsado ayuu baabkan u baabya weyaan istibraaga waxaa weeyaan altayaqun fii wusuuli ilma ila albashara in la yaqiinsado biyaha inay jirka ay gaareen weeyaan xadiidka afar boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam anasai aley raxmat akhbarna cali ibni xujr asacdi almarwasi waa xaafid qaala xadahanaa eh, waxaa noo warramay cali ibnu sir waa lahu haraa'ib bacda adara uu indhabeelay markuu indhabeelay ayaa waxyaabo hariib ahoon raggii kale oo asxaabtiisa ahaa aan lagu aqoonin ayuu muxuu ahaa la imaan jiray can hishaam bni curwat waxaa laga wariyey waa imaamka taqaanin can abihi abihi curwa bn zubayr taabicigii can caaishata wuxuu ka wariyey radia allahu taala an ardaha qaalat waxay tin caaisha kaana wuxuu ahaaday rasul rasulka al sal l slam ida iktasala hadduu qabaysto min aljanaabati janaaba u ka qabaysta gasala yadayhi labadiis gacmood ayuu dhaqi jiray eh, nabigeena sala allahu aleyh wasalam marka hore uma kadibna tawada u weyse jiray wuduu'ah weyse qaadkiis lisalaati salaad u weyse uma kadibna yukhalilu wuxuu faraha dhexgelgelin jiray ra'sahu madaxiisa iyo timihiisa biasaabici farihiisa weyaan xataa idaa khuyila ilaa laga moodsiiyo oo laga malaysiiyo ilayhi nabiga xaggii sal slm anahu isaga qad istabra'a albasharata inuu jirkii timaha inay gaareen hubsaday ilaa aad nabigeena ka malaya wey alai sl slam arafa markaasuu ku dari jiray calaa ra'sihi madaxiisa talaatan saddex jeer ayuu muxuu intuu sacbaha buuxiyo ayuu nabigeena ku shubi jiray madaxiisa sala allahu alay wasalam uma kadibna hasala wuxuu dhaqi jiray nabigeena sal slam saa'ira jasadii jirkiisa muxuu kaloo soo haray maxalu shaahidka waxaa weeyaan xataa idaa khuyila ilayhi anahu istabra'a albashara ilaa basharadii timaha jirki ilaa muxuua ka hubsada madaxii muxuua laftiisii uu ka hubsada inay biyaha gaareen ayuu nabigeena sala allahu alay slam taqliilkaas iyo faraha inuu gelgeliyo timaha ayuu samayn jiray sala allahu alayhi waaalihi wasalam xadiidka afar boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas alي ramat abarana mxamed ibn muhana alcanazi wa hiqat thabt qala xadathana adaxaak ibnu makhlad ashaybani hiqat thabt can xandla ibn abi sufyaan aljumxi weyaan almaki wa hiqat xuja can qasim ibn mxamed wa hiqat faqih can caaishata um muminiin radia allahu ta ardaha qalat waxay tir umna caaisha kaana wuxuu ahday rasuulka al sal slm ida اktasala hadduu qabaysto min aljanaabati janaaba ka qabaysta dacaa nabiga wuxuu u yeeri jira sal slm bishayin waal ayuu u yeeri jiray shaygaas waa waal weyaan ina naxwi lxilaabi gaawaha lagu soo maala lagu soo liso geela iyo xoolaha muxuu ahaa u dhow yani waa waxaad tiraahdaba dhakal dhahda ama gaawo dhahda amaba baaf dhahda laakiin qadarkiisa wuxuu u dhow yahay dhakalka caanaha geela ama xoolaha lagu maalo ayuu la egya weyaan faahada markaasu nabigeena sal slm wuxuu ku qaadan jiray bikafihi calaa labada calcalood iyo calcaalo ku qaadaba bada-a nabigu wuxuu ku bilaabi jiray sal slm bishiqi ra'sihi madaxiisa waxaa weeyaan qeybtiisa alaymani ee midigta ayuu ku bilaabi jiray uma kadibna alaysar dhanka bidaxda ayuu nabiga ku xijin jiray uma kadibna akhada nabigeena ala sl slam bikafayhi labadiisa calcalood ayuu biyaha ku qaadi jiray faqaala bihima markaasuu ay facala bihima aw rafaca bihima labadiisa mxuu aha calaalood ayuu biyaha intuu ku qaado calaa rasi madaxiisa uu ku shubi jiray sal alla alay slam marki marka hore uu yihi fa akhada bikafihi waa kafka aymankahay marka waa hal kaf weyaan laba kaf ma ahan labada calaalood ma weyaan xadiidkan marka waxyaaba badan ayaa laga faa-iideeyay ay ka tahay in qofka markuu qabaysanao saddex jeer uu timaha iyo mxuu ahaa jirka mariyo inay mxuu ahay fiican tahay nabigeena khaasatan madaxa nabigeena u daami jira calayhi salatu salaam sidoo kale waxaa laga qaadanaya qofka markuu qabaysanay inuu mxuah meeshuu ku qabaysanay iyo habku u qabaysanay iyo waxaa weeyaan waalku ku qabaysanay biyaha ugu jiran inuu sii diyaarsado kan kale waxaa laga qaadanayaa inay sunno tahay in qabayska marka la qabaysanaya dhanka midigta lagu bilaabo intaas iyo inka badan ayaa xadiidka laga qaadanaa nabigeena sala allahu aleyh wasalam maxalu shaahidkan waan soo marnayo waxaa weeyaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam madaxii ayuu mxuah biyaha gelin jiray midigta markuu ku bilaabo bidax kadibna madaxa ayaad nabigeena sala allahu aleyh wasalam biyaha labada caloolood ku shubi jiray baabka labaatanaad baabun maa yakfi ljunuba qofka janaabada qaba wixii ku filan min ifaadat ilmaai biyaha kushubitaankiisa caleyhi korkiisa uu ku shuba inay ku filantay uu baabkan ubaabi xadidka afar boqol iyo shan iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qala imam nasawi aleh raxmat llah akhbarna cubaydillah ibn saciid alyashkuri hiqatun habtun ma'muun can yaxya yaxya ibn saciid alqataan wey hiqatun habtun xuja can shucba waa imaamkii aad taqaanin qala wuxu yhi hadatana abu isxaaq asabiici waa hiqa lakinahu fi aakhiri ikhtalad xa wa akhbaranaa suwayd ibn nasr alhujaymi weyaan cafwan uh, suwayd ibn nasr waxa wey almarwazi hiqatun thabtun qala xadathana cabdullahi ibn mubaarak wa alimaam alxuja can shucbata waa imaamkii can abi isxaq sabic hadduu soo maray qaala wuxuu yihi abi isxaaq samictu waxaan ka maqlay sulayman ibnu surad sulaymaan ibnu surad ibnuljawn weyaan alkhuzaaci waa reer khuzaaca waa saxaabi jaliil ah wuxuu geeriyooday shan iyo lixdanka jir nabigeena sal l slam ayuu ka maqlay yuxadiu sulaman ibnu surad oo ka warramay can jubayr mucim saxaabigaa ka warramay waa riwaayat saxaabiyin an saxaabi saxaabi ayaa saxaabi kale wax kawarka warina weyaan jubayr ibn mucim marka waa nin saxaabi oo jaliil ah wuxuu aada u yaqaanay ansaabtan xagga nasabka qabaaisha aad buu u yaqaanay wuxuu geeriyooday sideed iyo kontonka ama sagaal kontonka jir nabigeena sal lla slam ana nabiya nabigeena sal slam dukira cindahu agtiisa waxaa la sheegay alguslu qabayski ayaa nabiga agtiisa la sheegay see loo qabaysta sana loo qabaysta oo haakada iyagii xadiid kale ayaa caddaynaya saxaabadii ayaga ayaa muxuu ahaa aniga saasaan u qabaysta saas ah hakada waa tii aan soo mari jirnay fa qaala nabigan wuxuu yihi sala allah alay slam amaa ana aniga miya fa ufriqu waxaan ku shubaa calaa ra'si madaxayga halaatan saddex jeer ayaan biyaha ku shubaa lafdu suwayd suwayd weyaan suwayd eh, ibnu nasr lafdigiisa ayaa kan ah weyaan lafdiga waxaa ma ahan ninka la yihaahdo eh, cabdullaahi ibnu saciid ma ahan weyaan lafdigan waxaa iskala suwayd maadaama xadiidka uu kusoo arooriyey laba dariiq iyo laba jid weyaan xadiidka afar boqol iyo lix iyo labaatanaad waa xadis saxiixa qala imam nasai ramat la abarana moxamed ibn cabdilacla aلصancani hiqatun tabt weeyaan qaala xadaثana khalid ibn xarith alhujaymi hiqatun tabt can shucba waa imaamkii can mukhawal mukhawal ninka la yihaahdo ibnu caliy calaa wasni mukhawalkaas calaa wasni waxaa weeyaan muxamed wey mukhawal muxamed saas weyaan mukhawal muxamed ninkaas la yihahdo mukhawal aabihi waxaa la yihah rashid mukhawal ibnu rashid abu rashid weyaan kunyadiisa alkufi alana alxanaa ayaa la yihahdaa iqatun eh, thabtun eh, hiqa weeyaan lakinahu eh, tashayuc ayaa lagu yaro sheegay saas ayaa loo nisbeeyey saas ayaa loo nisbeeyey weyaan can abi jacfar abi jacfar moxamed ibn cali ibn xusein ibn cali ibn abi alib weyaan albaqir moxamed albaqir waa hiqatun faadil can jaabir ibn cabdillahi wuxuu ka wariyey radia allahu taala an qal wuxuu yihi jaabir kaana wuxuu aday rasul rasulka sal slam ida iktasala hadduu qabaysto afraqa wuxuu ku shubi jiray calaa ra'sii madaxiisa halaatan saddex jeer baabkana muxuu ahaa qofka janaabada qaba biyo in isku shuba inay ku filan tahay ayaa muxuu u ahaa marka nabigeen haduuba saddex jeer madaxa biyaha ku shuba oo jirkiina biyaha ay gaaraan way ku filnaan jirta sala allahu alayh wali w slam annagana waa nugu filnaanaysaa biidn illah caza wajal baabka kow iyo labaatanaad waa baabu lcamali fi lgusli qofka markuu qabaysana baabu alcamali wuxuu qabana ayuu baabkan baab yahay fi lgusli markuu qofka qabaysani ama haweeneyd ay qabaysani min alxayd xaydka maxay ama waxyaabaha inay qabata laga raba muxuu u yahay weeyaan xadiidka afar boqol iyo todoba iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa ah. qala imam nasali ramat llah abarna xasan ibn maxamed xasan ibn maxamed asabax weyan azacfrani wa hiqa qaala xadathana cafan ibnu muslimin asafar waa hiqatun thabt ninka isaga ah waa hiqatun thabt weeyaan cafaankaas cafan muslim asafar weeyaan waa yahay qaala wuxuu yihi xadathana wahayb wahayb ibn khalid albahili wa hiqatun thabtun lakinahu aakhirkiisa wuu yara isku waa doorsoomay tagayara biaakhirihi qaliilan wax yar ninka la yihahdo wahayb ibnu khalid albahili oo hiqada habtiga ah markii dambe uu weynaaday yani wax yar baa waa lasoo yarogalay xadathana mansuur ibnu cabdiraxmaan alcabdari wa can ummi hooyadii safiya bintu shayba alcabdariya waxaa weeyan gabadha ayada nabigeena ay sal alla alay slam can caaishata waxay ka warisay radia allahu ta ardaha ana imra'atan haweeney sa'alat inabiya nabigana ay weydiy sal slm qaalat waxay tii ya rasul rasuulka allow kayfa sideeba aqtasilu aan u qabaysana cinda ahuur ama ahuur ya cinda ahuur markaan dahaaro qaadana cinda ahuur markaan dahaaro qaadani saan u qabaysana weyaan ahuur ma waa uhuur qaala wuxuu yihi khudii waxaad qaadataa firsatan gobol yar oo suuf ah ama mara ah mumasakatan ee la catareeyey barfuun la mariyey amaba la udgiyey mumasakatan la udgiyey fatawadaii biha ku weyse qaado <laughs> saasuu nabig sal sl tawada iyo biyaa ku allahu akbar yani isku dahir waa isku nadiifi qaalat waxay tihi kayfa sidaan tawada biha an ugu weyse qaadana qala wuxu tawada iba ku weyse qaado qaalat waxay tihi kayfa tawada biha seen ugu weyse qaadani qaala wuxuu yihi uma intaa kadib qaalat waxay tihi caaisha uma intaa kadib ina rasul rasulka sabaxa wuxuu yihi subxaana allah saas ayuu yihi nabigeena sal l slam wacrad canha wuu ka jeestay nabigeena xishoodkiisa waa taqaanaan kaana ashadda xayaaan min alkhadra min alcadraa fii khidriha haweeneyda muxua ah, bikaarada gabadha yar waa ka xishood badan nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam marka wuxuu yihi subxaana allah allaa nazahan intuu dhinac u jeest saasuu nabig yihi sala la alay slam waa arad ana ka jeestay fafatintu ama fafatinat waxaa u baraarugtay caaishatu umna caaisha radi allahu ta ardaha lima yuriidu lima yuriidu xudooni rasul rasulka sal slm ay u baraarugtay way ogaatay qaalat waxay tihi faakhadtuha waan qabtay wajadabtuhaa waan soo jiiday ilaya xaggaygaan usoo jiiday hahay intaanusoo xaggaygaan soo aadi wayaan fa akhbarta waxaan u sheegay bimaa shaygii yuriidu uu doonaa rasul rasulka sal slm yani tataharii biha tattabicina biha athara dami waa ti marka u sheegaysa xadiid kale aan soo marna wayaan marka haweeneyda marka xayd uu ku dhaca oo xayd ka qabaysanaysa xilliga qabayskaas ah waa inay muxuu ahay meesha si fiican u nadiifiso wax udgaana meesha ayada ah haddii ay dhibaato u keensanayeen ay mariso waxaa laga yaba waxyaabahan udgaa baryaan hadda oo la isticmaalo inay alkoolle iyo kimikolle wax ku jiraan marka in laga taxadiro wa oo wax dhibaataan meesha u geysanaynin urkii iyo wixii meeshii looga baqaayay nadaafad la-aantina ka bixina in loo helo weeyaan alxamdu lilah arrinta idan aad bay u taalla baabu qabays ayuu baabkan u baab yahay maratan waaxidatan hal mar qofku inuu qabaysto ayuu baabkan u baab yahay oo hal mar muxuu biyaha laisku shuba oy dhib lahayn ayuu baabkan u baab yahay xadidka afar boqol iyo sideed iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qala imam nas alي ramat abarna isxaq ibn ibrahim alxandali isxaq ibn rahwey wey hiqatun habtun xuja qala anbana jarir ibn cabdixamid adabi hiqatun habtun wey can acmash sulayman ibn ibrahim hiqatun habtun lakinahu waxaa weeyaan tadliis ayuu ku dhacaa can salim ibn abi jacdin hiqatun yursil isagana irsaal ayuu ku dhaca can kurayb mawla cabdillahi bni cabaas raximah llah waraxima jamiic aruwaat ibn cabaas wuxuu ka wariyey ibn cabdilmualib ibn cabdi nabi sal l slam radi allahu tan arda can maymunata wuxuu ka wariyy bint alxaarif zawji nabiy nabiga xagiisa sal l l slam qaalat waxay tiri umuna maymuna iktasala nabiyu nabigan wuxuu ka qabaystay sal sl min aljanaabati janaaba ayuu ka qabaystay faqasala wuxuu dhaqay nabigeena farjahu dadkeena waxay yihiin qasli yani ikhtasala min aljanaaba qasli ayuu ka qabaystay saas soo meeshoose ya ahay ahay ikhtasala nabiyu nabigan wuxuu ka qabaystay min aljanaabati qasli ayuu ka qabaystay faqasala farjahu markaasuu farji xibintiis taranka ayuu nabigan dhaqay sal l slam qaslig waa un qusligii ay qasli un ka waa un mxuu ahaa kalama foga wadallaka yadahu nabiga calayhi salaa salaam gacantiisa ayuu muxuu ah ku rugay bilardi arada ayuu mariyey aw ama derbiga derbigana dee dhooba unbuu ahaa uma kadibna tawada'a nabigu wayse sal slam ama dhagax iyu ahaa uma kadibna tawada'a nabigu wayse qaad sal slam wudu'ahu waysaqaadkiisa lisalaat salaad uu weyse uma kadibna afaada wuxuu ku shubay calaa ra'sihi madaxiisa iyo wasaa'iri jasadihi jirkiisa oo kale ayuu nabigeena biyihii ku shubay sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka halkaas mar haddii aad biyaha wada gaarsiiso waxaa weeyaan waa janaabadii qofka waa ka baxaysa ama qasligii qofka waa ka baxa weyaan saas ayaa marka ay dhib u hal mar xataa ay kugu filanta weyaan wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj xadiidka ama baabka saddex iyo labaatanaad waa baabu iqtisaali nufasaa haweeneyda dhiigga umasha qabto cinda alixraam marka ixraamka xiranaysa oy xajka xiranaysa inay qabaysa ayuu baabkan u waan soo marnay baabkan iyo axaadiistiisaba xadiidka haasatan axaadiistan soo marna weyaan xadidka afar boqol iyo sagaal iy labaatanaad waa xadid saxiixa qaala imaam nascani ramat llah abarna cumar ibn cali alfalas sayrafi weyaan hiqatun thabt wa moxamed ibn muthana waa hiqatun thabtun xuja wa yacquub ibn ibrahim addawraqi hiqatun thabtun weyaan walafdu lahu lafdiga isaga ayaa iskala qala xadathana yacquub ibn ibrahim waa hiqa hiqa weyaan qala xadathana waxaa noo wariya ibn saciid alqataan weyaan waa hiqatun thabtun xuja qala xadathana jacfar ibn maxamed jacfar saadiq weyaan wa saduq faqih qala xadathanii abi aabihiis albaqir waxaa weeyaan aabihii moxamed albaqir weeyaan wa iqatun fadil iqatun habtun fadil qala wuxuu yihi atayna waxaan u nimid jaabira bni cabdilah jaabir bni cabdilaahi saxaabiga a taqanin ayaan u nimid fasalnaahu markaasan wax ka weydiinay can xajat lwidaac xajka sagootinta nabigeena sal l slm wax ka weydiinay xajat lwidaaca markii aan insha allahu tacala kitaab alxaj tagno waxaan u tegi doonaa biidn illah caza wajal jaabir bni cabdilaahi oo aad iyo aad arrintaada ugu warramay xadiid dheer ayuu mxuu ahaa cinda albukhari wagayrihi kali waad aragteen aan filaya xadathana wuxuu noo warramay ana rasuula allahi rasuulka al sala allahu alay slam kharaja wuu baxay likhamsin shan baqiina ay ka hareen min dilqicdati min dilqacdati bishi dilqacda wa kharajna macahu nabiga aan la baxnay sal slam xataa idaa ataa ilaa uu nabiga ka imaado sala allahu alayhi waali wasalam uu ka gaaro dalxulayfati meesha dalxulayfa la yihahdo dalxulayfana waa meel macruufa ah oo magaalada madiine afkeeda ku taalo oo dhanka koonfur ka xigta magaalada madiino haddana magaalada madiina ee bartamaheeda inay noqotoba ku siganaysa weyaan waana meesha ahlu madiina ay ka xirtaan dalxulayfa aabaare cali aabaar cali ayaa hadda loo yaqaanaa abyaar cali abyaar cali ayaa loo yaqaana ama abaar cali dalxulayfa halkaa weyaan waladat markaan dalxulayfa joogna waladat waxaa dhashay asmaa bintu cumays radia allahu tacala an ardaha muxamed bn abi bakr sidiiq ayay muxua dhashay asmaa bint cumays jacfar ayaar jacfar ibn abi aalib ayaa qabi jiray markuu ka shahiiday waxaa guursaday eh, ninka la yihahda sida abubakr radi allahu tan arda waxay u dhashay maxamed bin abi bakr fi zamn nabi sal slam sanadka xajatulwida ay u dhashay maxamed bin abubakr ha axsanta aad hadda aadaa loo hagaaji aad baa loo hagaaji hadda yani dhismaa dhan walba ad ka maray waliba de hadda taqriiban buundooyin isdhexmara ay ku taallaa mooyane yani waaba la si waa la dabooli lahay dabaqyo dheera laga dhisi lahay lakin waxay ku fiican tahay dhanka galbeedka oo kale waxaa ka xiga buundaa ka xigta dhanka badax dejid oo waxaa ka maraa laami ah oo highway ah dhanka kale saas oo kale marka taqriiban meel waxay ku taallaa aan aad aan guryo lagu qarin karin oona meel waasaca geeda aad u badan waa ku talaalan yihiin marka meel waadiya ahayd waadiya ahayd naam wawaladat waladat waxay dhashay asmaa binti cumays Eh, waxay dhashay maxamed ibn bakr ayaa dhashay fa arsalat ilaa rasul rasulka alla ayay u dirtay adeeg kayfa sidee baan asnacu samayna nabi allow fa qaala rasulkan wuxu yiri sal slam iqtasirii qabaysa uma kadibna istadfirii hoos mara dhiigga iyo waxyaabaha celiso ee ku xira weyaan oo meesha iyada ah cub oo xafaadad iyo eebar iyo waxun meesha ku xir uma ahilii kadibna ku dhawaaq xajka labayk allahuma xajan dhahda labayk allahuma xajan wacumar dhahda oo qirana ama dhahdaya labayk allahuma cumra oo muxua tamatuc marka ah baabka afar iyo labaatanaad baabu tarki alwuduui weysada ka tegitaan laga taga bacda algusli marka la qabaysto kadib waxaa weeyaan inaan weyse aan loo baahanin oo laiska dhaafi karo oy dhib lahayn ayuu baabkan u baabiy weyaan yani qofka haduu marba qabaysto uuna niyoodo muxuu ahaa inuu weysadii qabayskii isdhexgeliye waxa dhibaato ma lahan xadidka saddex boqol iyo afar boqol iyo soddonaad ah xadidka afar boqol iyo soddonaad waa xadid saxiixa qala imam nasai aleh raxmat ullah akhbarna axmed ibn cuhmaan ibn xakiim alawdi hiqatan weyaan qaala wuxuu yihi xadaanaa abi aabihi ayaa noo warramay aabihi waa cuhmaan ibnu xakiim ibnu dhubyaan weyaan alawdi waa asna waa maqbuul isaga waa hiqa aabihiina waa maqbuul qaaluu xadaanaa xasan xasan ibnu salix alhamdani weyaan hiqatun rumiya bitashayuc shiicnimo ayaa lagu tuuray can abi isxaaq isabici waa taqaanaan waa hiqatun habtun lakinahu ikhtalata fi akhirihi xa wa ahbarna camr ibn cali asaraaf camr ibnu cali asaraaf alfalas asayrafi weyaan alfalas asayrafi weyaan hiqatu thabt qala xadathana cabdiraxman ibn mahdi waa imaamkii qala xadathana shariik ibn cabdillahi nakaci alqaadi saduqun yukhtiu kathiira waa saduq wuuna gafaa in badan can abi isxaaq sabiici wuxuu ka wariyey waa soo marnay can ilaswad ibnu yaziid annakhaci mukhadraman jaliil hiqa can caaishata wuxuu ka wariyey radia allahu taala ardaha qalat waxati umun caaisha kaana wuxuu ahaaday rasul rasulka sala allahu alayh wali w slam laa yatawada' mi aan weyse qaadanin bacda algusli markuu nabigeena qabaysto kadib sal slm markuu qabaysto waa tii lugaho maxag ku dhaqan jiray wabilahi tawfiiq salaadan horay oo geli jira nabigeena sala alla alay marka qabayskaas ayaa kaaga filan weysada weeyaan laakin waxaa shardi ah niyo iyo inaad qofku usan taabanin xibintiisa taranka ah inuusan taabanin ayaa shardi ah baabu awaafi awaaf ayuu baabkan u baab yahay cala nisaai haweenka fii guslin waaxidin hal qabays ninka xaasas badan la in hal dumarkiisa uu isu wada maro oo hal qabaysna muxuu ahay uu qabaysta inay dhib lahayn ayuu baabkan u baabi weyaan waa ninka awood ula baabka isaga oo geli karo hadid afar boqol muxuu ahaa dumarkana dee ka badbaadi kara khatartooda ragga qaar waxaa weeyaan iska dhaaf inay hadda ay baabkaas hadda laga sheega maraane yacni xataa kuma riyoon karaan baabka isaga inay ku riyoodaan muxuu aha islaan labaad inay guursadaan waa adagta weeyaan kolleyba waxay ku camal falayaan qowl llahi tabaaraka wa fain khiftum an laa tacdiluu ya fawaaxida halkaas waa wax u fiican marka baabka isaga kolley salaaman waa kusuganta salaaman mararka waa kusugan tahay cibaadada iyo buuq la-aan iyo yani stress la-aan biluqatikum badan ayaa ku jirta dhanka kalena waxaa weeyaan waxaa laga yaabaa dumarkii iyo raggii inay dumarkii ay bateen sidoo kale waxaa dhici karta raggii wax guursan lahaan inay yaraadeen oo dhalinyaradii ay u bateen beryahan dambe yacni ciyaal face iyo ciyaal muxuu ahaay social media inta loo batay kadibna halkaas un muxuu ahaa guurkiiba halkaas u noqday tafkiir in ku fikiraan guur amaba ay mustaqbal reer ku fikiraanba muddo dambe oo dee afartamey sana u gaaro qofku laga yaaba inay muxuu ahay kuso laba soddon iyo shan sana u gaaro intaana dee gabdhihiina ay muxuu ahay go-aan markaasa waxaa laga yaabaa in loo baahdo in qofka uu muxuu ahaa laba iyo saddex iyo afar siduu alla u banayy subxaana wa tacaala uu guursado waa suuragal markaa fain khiftum an laa tacdiluu fawaaxidatan waa talla waahay haahay baabu awaafi maritaan la maro cala nisaai dumarkii fii guslin waaxidin hal qabays ayuu baabkan u baab yahay xadidka afar boqol iyo kow iyo soddonaad xadis saxiixa qala imam nasai alih raxmatullah akhbarna xumayd ibnu mascad waa saduuq can bishr e, wa huwa ibn mufadal weeyaan wa huwa markuu leeyahay yani siyaaqii imaam nasaa-i uu ku wari can bishr qaala xadathana shucbay ahayd marka ibn mufadilkaas asaga ayaa soo gelina baabu atawaaf maritaan la wada maro cala nisaai dumarkii ninka u qabay fii guslin waaxidin hal qabays ayuu baabkan u baabiyay in dhib lahayn xadiidka afar boqol iyo kow iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qala imam sacdi ramt abarna xumayd ibn mscd wa saduq can bishr waho ibn mfadl weeyaan wa hiqatn thabtun cabid qala xadathna shucba ibn xajaaj waa imaamkii can ibrahim ibn muxamed hi ninka isaga ibrahim ibn muxamed waa hiqa can abihi abi wuxuu ka wariyey isna waa hiqa oo waxaa weeyaan ninka la yihaahdo muxamed ibn muntashir weeyaan aabihi waa muxamed ibn muntashir isna waa hiqa qaala wuxuu yihi taabicigaas dakltu waxaan u galay calaa caaishata um lmuminiin radia allahu taala ardaaha waraxima jamiica arawaat qaalat waxay tidhi kuntu waxaan ahaa utayibu mid catareeyo oo udgiya rasuula rasuulka allaan catar u marin jiray fa yatuufu wuxuu mari jiray nabigeena sal slam ala nisaa'ihi dumarkiisa uma kadibna yusbixu wuxuu waabaraysin jiray muxriman isagoo muxrim ah eh, muxriman yandakhu diiban eh, catar iyo udgoonna uu nabiga kasoo burqana weyaan udka carfa oo muxuu ahaa meesha uma rabo mxu catarkaas uu kasoo udgaa oo qof walba muxuu ka udgina weyaan saas ayay caaisha leeda radia allahu taala anu marka maritaanka wax dhibaato oo kusugan ma lahan siduu nabigeena samey sala allahu alayhi waali wasalam baabu tayamumi gabagaba la gabagabaysa bisaciidi arlada korkeeda wixi aaday lagu gabagabaysa amaba ciid lagu gabagabaysa labada maxaa qowlba ay ku jiraan saciidka wax loola jeeda ayuu baabkan ubaabiy xadiidka afar boqol iyo laba iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qala imam nasai aleh raxmatulah akhbarna xasan ibn ismaaciil ibn sulayman abu saciid almasisi wainhiqa qala xadathana hushaym hushaym ninka la yihahdo waa ibnu bashir asulami waa hiqatun habtun kathiiru irsaal kathiiru tadliisi walirsaal alkhafiy tadliiska iyo irsaalka khafiga ayaad mxu aada ugu badiyaa laakin waa hiqatun habt qaala wuxu yidhi ambana sayaar sayaar ninka la yihahda abulxakam alcanazi weya waa hiqa can yaziid alfaqiir yaziid eh, ibnu suhayb abu cuthmaan weeyaan alkufiy hiqatun weeyaan an jaabir wuxuu ka yiri cabdillahi radi allahu ta arda qal wuxuu yihi qala rasul rasulka wuxu yhi sal slam uctitu waxaa la siiyey khamsan shan lam yuctahuna aanan la siinin axadun qof qabli an iga horreeyey nusirtu waxaa liigu gargaaray birucbi argagax masiirata shahrin bil inta loo socda inaan ka argagaxa liigu gargaaray wa jucilat liya alardu arladan waxaa liiga yeelay masjidan meel lagu tukada iyo tahuuran meel lagu tahaaro qaato waa caradeedii iyo ama ha noqoto wixii maa calaa wajhiha sida uu ku haleelay arajula adraka uu ku haleelay arajula qofka oo min ummati ummadeyda ka mid ah salaatu salaadii adraka eh, arajulu fa meel alle meeshii adraka uu ku haleela arajula ninka min ummati ummadeyd ka mid asalaatu ah, salaad uu ku haleela yusalii wuu tukanayaa wauctiitu waxaa lisiiyey ashafaacata shafaaca ayaa lisiiyey inaan ergeeyo oo ergadan liga aqbalo maalinta qiyaam ayaa liisiiyey walam yucta lama siinin nabiyu nabi qabli iga horreeyey shafaacada waxaa weeyaan waa almaqaam almaxmuud waa shafaacat alkubra aw alcudma shafaacada weyn oo ambiyada dhan min abuna aadam ilaa nabi ciise intuu dhexaysa ay mid walba ka cudur daarana ayaa weyaan tanuu nabigan ulu jira sal slam nabi lasi lama arko wabucidtu waxaa lii soo saaray ila naas dadka kaafatan dhammaan wa kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa yubcadu mid loo soo saaray ilaa qowmihi tolkiisa khaasatan gooniyahan baa logu soo saari jiray nabigeena sala allahu alay slam xadiidkan waa xadiid cadiima wuxuu ka warramayaa khisaal iyo nabigeena sal allahu calayhi waalihi wasalam bil inta loo socda ayaa laga argagaxi jiray cadowgiisa iyo kuwa diinta ilahay ka hor imaadsan oo mushrikiinta iyo ahlu kitaabka ay ka argagaxi jireen cadowgiiso dhan halkaasuu kaga argagaxi jiray nabigeena sal ly slam ummaddiisana kuwa ku dhaqma diinta ilahi subxana wa tacaala oo mujaahidiin run noqda ayagana saas baa loo argagaxay shaki ma lahan sidoo kale arladiina waxaa liiga yeelay ayuu yidhi meel lagu tukada iyo meel lagu dahar qaata meel lagu tukada ummadihii ka horrey inay kaniisada galaan ama biica ay galaan mooyane meelahan ay ku tukadaan oo masaajid had u samaysan meel aan ahayn salaada uguma ansixi jirin salaada uguma ansixi jirin nabiga wuxu leh sal slam meel alla meeshii waxaa weeyaan salaad ay kugu qabato ku tuka ummadayda qof alle qofkii ay salaad meel ku qabato meel ay ku gaaro ha ku tukada duhurka waxaa kugu qabtay adigoo muxuu ahaa kugu gaaray meel aan masjid ka dhoweyn ku tuka waysalaan baad noqotay ciiddi laftirkeeda muxuu aha kubagabagabeyso oo ku tuka weyaan yusallii wuu tukana wauctiitu waxaa liisiiyey ashafaaca shafaacat alcudmaa ya wabcahu maqaam maxmud aladi wacta ambiyada ka horeyna cid la sii lama arko walaa abuna aadam xataa lama siin walaa mxuu ahay abu mxuu ahay ambiya mxuu ahay nabi ibrahim xataa lama siinin khaliilullah lama siinin yani ambiyada dhan lama siinin sidoo kale nabi ambiyada ilaahay subxana wa tacala nabi kasta qowmkiisa loo saari jiray an andir qowmaka min qabli an yatihum cadaabun aliim qaala ya qowm qaala ya qowm waad aragteen marka laakiin nabigan wuxu le sal slam ummada ummadoo dhan ayaa lii soo bixiyay ayuu nabigeen cadayna sala allahu alay slam marka maxalushaahidka waxaa weeyaan baabu tayamum bisaciida nabigeena muxuu leeyahay wa liya alardu masjidan wa saas ayuu nabigeena alayhi salatu salaam marka arladii ayadaa lagu tahar qaadanaya ama janaaba ku hayso amaba waxaa weeyaan xadath yar ha noqdo oo weyse ubaaha baabu tayamumi gabagaba ayuu baabkan u baab yahay liman lam yajid ilmaa biyo qofkaan helin afon baabu tayamum gabagaba ayuu baabkan u baab yahay liman qof yajidu hela almaa biyo bacda sala salaad kadib yani qof magaalo joogaa ama meel muxuu ahaay biyo ay ka dhow yihiin ayuu joogaa biyihii ayuu barbaaray uu waayey salaadiina waa la galay awalkeedii muxuu samaynayaa ma ilaa salaada ay ka baxdo ay kasoo dhawaato bixitaankeeda oo waktiga inta daba dabayaaqadiisa laga gaaro miyuu sugayaa ilaa biyo muxuu ahaa helo amaba uu markuu waaye kadib gabagabaysto mise awalu awalu waqti ayuu la imaanaya culimada waa isku khilaafeen imaamuna alimaam shaafici aleyh raxmat ullahi wuxuu qabaa muxuu ahay sida madhabkiisa saxiixa ka ah in eh, yani qofka uusan sugayn hadduu biyaba barbaaro uu waayo inuu helaa wuu malayna laakiin uu waayo awalu muxuu ahaa eh, alwaqti inuu salaad dukan ayuu qabaa qaarnamay waxay qaban maya ee waxaa weeyaan wuu sugayaa ilaa waqtiga bixitaankiis uu kasoo dhawaada markaas u gabagabaysanaa saasay leeyihiin weyaan waxaa marka jirta nuso kale anusqa alhindiya waxaa ku taala baabu التayamumi liman lam yajid اlmaءa bacda الصalaaة lam yajid اlma liman yajid ma sota ma liman lam yajid اlma bacda الصalaaة yani marka xadiidka lakin wuxuu waafaqayaa sida hadda tarjamada ku qorno baabu التayamumi liman yajid اlmaءa bacda الصalaaة xadiidka waa xadiidka afar boqol iyo soddon iyo sadexdo xadid saxiixa qala imam nasa alي ramat llah abarna muslim ibn camr ibnu muslim alxada alxada weyaan saduq alxada waa saduq qala wuxu xadathani ibnu naafic cabdullahi ibnu naafic asaa'iq weyaan hiqatun saxiixu lkitaabi fi xifdihi liin waa sai waa hiqa oo thabti ah aada iyo aad wax u hubiya laakinahu markuu muxuu ahaa xifdigiisa inuu wax ka sheega ay noqoto marar qaar dacfi baa ku jira laakin xagga kitaabka wuxuu ka yeeriyey waa waxaa weyaan saxiix weyaan war ma lahan can leyt ibni sacdin alimaam alxujat thabt almisri imaam ahli misr weyaan can bakr ibni sawada bakr ibnu sawada ibnu hamamat aljudami weyaan aljudami wa hiqat faqih can caطa ibnu yasaar alhilaali hiqat fadil can abi sacid alkhudri wuxuu ka wariyey sacd ibn malik ibn sinan radi allahu ta arda ana rajulayn laba nin ba tayamama waay way gebagabaysteen wasalaya way tukadeen uma kadibna wajadaa waxay heleen maa-an biyo ayay fi lwaqti waqtigii salaadii iyadoon bixin ay biyo heleen waqtiga aadaanka oon la gaarin salaadii kale duhur ayay tukadeen maalan tusaale ahaan kaba soo qaad duhurkii markii sideed saac iyo bar meelaha la jooga oo casirka weli aan la gaarin ama sideed saac la jooga ayay biyo heleen uma kadibna wajada waxay maa biyo fi lwaqti waqtigii fatawada'a fatawada uu weyse qaatay axaduhuma midkood wacada wacada wuxuu u noqday lisalaati salaadiisa maa kaana fi lwaqti maadaas waa darfiyatun masdariyatun weyaan ay maadaama arajulu haabitan fi lwaqti yani salaadii ayuu ku noqday maa kaana fi lwaqti ay maadaama fi lwaqti waqtigii intuu daa'im yahay ayuu waxa weeyaan ku noqday salaadiisii oo waqtiga bixin ayuu salaad tukaday uu weyse qaatay salaadiisi ayuu ku noqday walam yucid alaakhar kii kalena salaad sooma celinin fasa'ala nabiya nabigeena ay weydiyen sal slam faqaala nabigeena wuxuu yihi sal slm liladiki lam yucid salaad aanan soo celinin asabta asunata sunadii ayaad asiibtay oo salaadi waa kaa dhacday ku celin marka waxaa weeyaan looma baahnayn weyaan asabta sunna sunada ee aad sibtay dariiqi ficnaa wa ajza salaatuka salaadaadana waxaa wey way kaa ansaxday way kaa gudday weyaan wa qaala lilaakhiri kii kale wuxuu ku yidhi ama anta adiga miya falaka adiga ayuu kuu sugnaaday mithlu sahmi jamcin yani sahmiga waxaa weeyaan qoonda qoonda jamac ayaad leedahay laba salaadood qoondadood ama ajarkood ayaad leedahay weyaan falaka adiga ayuu kuu sugnaaday mithlu sahmi jamcin laba salaadood oo la jamciyey laba salaadood waxaa weeyaan qeybtooda amaba qoondadooda oo kale ayaad leeda ayuu nabig sal slam marka nabigeena calai sl slam labadan marka midna waxa weya laba ajir buu u sheegay midna wuxuu yihi salaadii way ka ansaxtay sunadan asiibtay culimada waa isku qabteen marka waxay leeyihiin qofka haddii uu waxa weeyaan waktiga on bixin aad biyo helo ma soo celinaa miswaamaya marka culimada waa isku jijiideenoo qaar waxay qabaan waa la soo celina qaarna lama soo celinay qabaan weyaan sida badanna inaan la soo celinaynin weyaan xadiidka afar boqol iyo saddex iyo soddonaad waa xadiid saxiixa saxiix qaala imamna sacli raxmat ullah akhbarana suwayd ibn nasr almarwasi hiqatun tabt qaala xadathana cabdullahi cabdullahi cabdullahi waa cabdullaahi eh, ibn mubaarak waa alimaam imaamkii aad taqanin weyaan can lathi ibn sacd almisri asna waa imaam ahli misra qaala xadathanii cumayra cumayradan ama camira cafwan waa bifatl cayn xadathanii waxay u warram camira camira ibnu abi naajiya weeyaan waa hiqatun caabid can wagayruhu iyo asaga mid ahayn marka m camiradaas baa looga kaaftoomay ninka camira la yihahdo weeyaan may waa nin taadaas waxaa weeyaan waa ragga way gashaa moogta dalxa oo kale tii gelaysi wa tii dalxa oo kale gelaysi wa hay tanith waxaa weeyaan aan xaqiiqi ahayn oo majaazi ah axsant xadathanii camiratu wagayruhu can bakr ibnu sawada wa hiqat faqih can caطa ibnu yasaar ana rajulayn laba nin ana rajulayn laba nin wasaaqa alxadiid xadiidka hore ayuu muxuu aha dareeriyey sidiisi xadiidka afar boqol iyo iyo afar iyo soddonaad waa xadid saxix isnaad qala imam nas alي ramat llah akhbarna moxamed ibn cabdilcla aلصancani hiqat thabt weyaan qala ambana khalid ibn xarith alhujaymi hiqat thabt qala xadathana shucba ibn xajaaj waa imaamki ana mukhariqan mukhariq ibnu khalifa weyaan alaxmasi waa akhbarahum wuxuu u warramay can aariq ibnu shihaab aariq ibnu shihaab nabigan u arkay sala allahu alay slam wa yursilu canhu sal l slam nabigu u arkay laakiin waxba kama warin marka wuxuu samaynaya qaala rasuula ku dhaha irsaal ayuu sameeyaa hahay ana rajula ana rajula ninba ajnaba janaabay falam yusali muusan dukanin faata nabiy hadda kan waa sidii o kale soo ma jeed faata nabiy nabigu yim sal l slam fadakara dalika lahu arrinka ayuu u sheegay faqala asabta waad asiibtay faajnaba rajul aakhara nin kalaa janaabay fatayama wuu gabagabaystay wasala wuu tukaday faataha wuu u yimid faqal wuxuu yihi naxwa mima qaala wukan u yihi oo kale liaakhari naxwa mima qaala wuxuu u yiri oo kale lilaakhari kan kale uu yihi ayuu ku yihi yani asabta waad asiibta ayuu ku yihi labada nin waxa weya adna waa quman waa qumanta weyaan adna waa qumanta adna marka culimada waxay leeyihiin qumanaanta iyo toosnaanta uu nabiga ku tilmaamay ninka hore waxay ahayd inta aanan tayamum usan soo degin oo mxuuah aayad tayamum ay soo degin ayay ahayd marka marka iyada maadaama ayad tayamum ayna jirin dee wax kaloo qofku sameynaa ma jirin dahaarlaan lama tukan karin marka midaan dambana waxaa weeyaan waa markii ayad tayamum ay soo degtay weeyaan saasay culimada ku jamciyaan walcilmu cind allah xadidka afar boqol iyo shan iyo soddonaad waa xadii saxiix isnaad qala imam nas ali ramat akhbarna cali ibn maymuun araqi hiqat weyan qala xadathna makhlad ibn yaziida saduuqun lahu awhaam can ibni jurayj cabdimalik ibni jurayj weeyaan cabdimalik ibn cabdicaziz ibni jurayj weeyaan ninkaas cabdilmalika waa hiqa an ata ibnu rabax waa imaamkii ibnu cabaas wuxuu ka wariyey radia allahu tacala anhuma qaal wuxuu yidhi tadaakara waxaa mudaakaro sameeyey caliyun cali iw miqdaad miqdaad ibn aswad ama ibn camran waa la wadaba eh, iwa camaar ibnu yaasir saddexdaa nin ayaa mudaakaro sameeyeen yacni cilmi eh, isweydaarsi ayay sameeyeen faqaala caliyun caliya wuxuu yihi inii aniga imru nin baan ahy madaa ee midi badan midida waxaa weeyaan ninka ragga ah markuu muxuu ah xaaskiisa la fara ciyaaro amaba waxaa weeyaan tataabasho ay meesha ka dhacdo ayaa waxaa weeyaan wax kasoo baxo qoyan weeyaan xibinta taranka kasoo baxa oonan manina ahayn wadina ahayn weeyaan nin mar nin baan ahay madaaun ee midi badan wa inii ana astaxiyi waxaan ka xishoonaa an ashara inaan weydiiye rasuul allah rasulka al sal slam limakana bnatihi mini gabadhiisa booska iga joogta awgeed limakaani ibnati ibnatihi mini gabadhiisa booska ay joogta awgeed o aniga joogtay xaaskeyga weyaan waana gabadhiisi hawshaana waa hawl yani faraciyaar iyo hawl noocaas ku imaado iyo mucaashara fayasaluhu ha weydiiya nabiga axadukumaa midkiin fadakara lii wuxuu ii sheegay ana axadahumaa midkood wanasiitu waan hilmaamaya sa-alu weydiiyey hadalkaas fadakara lii nin kale waa ninkee waa caa caa ibn abi rabaxa wuxuu leeyahay fadakara wuxuu sheegay li aniga cabdullahi bin cabaas wuxuu sheegay he hahy cabdullahi bin cabaas waa ha cabdullahi bin cabaas waa fadakara li wuxuu sheegay cabdullahi bin cabaas ana axadahuma midkood wanasiitu waan hilmaa midku yahay ma camaara mise waa miqdaad lakin waa miqdaad sa'alahu inuu weydiiyey faqala nabig nabig wxu sl slm daka kaas almadyu madi ayaa layihahdaa madi ayaa la idaa wajadahu axadukum midkiin hadduu helo uu ku dhaca falyaksil dalika falyaksil adhaq dalika madadaas minhu xaggiisa ka dhaqo walitawadaha weyse wuduahu weyse lisalaad salaada aw ka wuduui asalaad salaad oo kale salaada weyseed o kale weyse ayuu nabig yiri sal slm marka meeshu waa najaasan waa la iska dhaqayaa waa la iska nadiifinayaa waana laga weyse dhib malahan sidaa weyaan baabka sideed iyo labaatanaad alikhtilaaf calaa sulaymaan sulaymaan ibnu mihraan sulayman acmash ikhtilaafka laisku khilaafay riwaayada u wariyey labada riwaayadood oo had soo socota midaan dambe iyo midka hore yacni laba siiqa ama laba arimood ku kala wariyey khilaafkaas in la daweeyey ayuu baabkan u baabiye weyaan xadiidka afar boqol iyo lix iyo soddonaad waa xadiid saxiixun bima qablahu wamaa bacdu xadiid ka hore iyo xadiid ka dambeeya ayuu saxiix ku noqonaa axaadiis marka markaan wada akhrino saddexda mxuu eh, ahaay xadiidka kii hore waan ba akrinay eh, kan dambana markaan akrinay ayaa marka insha allahu tacala khilaafka siduu aha ayaan eh, yara ishaari doonaa waayahay akhbarana maxamed ibnu xaatim maxamed ibnu xaatim azimi weyaan zimiy wa hiqa qaala wuxuu yihi xadathana cabidatu ibn xumayd cabida ibn xumayd alxadaa weyaan saduuqun rubama akhطa qaala xadathana sulayman lacmash can xabiib ibnu thaabit xabib ibnu thaabit wa hiqatun faqiihun jaliil kathiiru lirsaali watadliis irsaalka iyo tadliisku ku dheeraya can saciid bni jubayr hiqatun habtun faqih ibn cabaas wuxuu ka wariyey radia allahu ta anuma can cali bn abi aalibin radia allahu ta an arda qala wuxu sayd cali kuntu waxaana rajulan baan ahay madaan emedi badan fa amartu waxaan far rajulanin fasa'ala nabiya nabiga iyu weydi sal slam faqaala nabigan wuxu yiri sal slam fiihi lwudu weyse ayaa maxua laga rabaa weyaan fiihi lwudu xadiidka afar boqol iyo toddobiy soddonaad waa xadiis saxiixa qala imam nas alih raxmat llah akhbarana moxamed ibn cabdilcala mxamed bn cbdillah asancani weyan iqatun habt qaala xadathana khaalid bn xaarith alhujaymi iqatun habt qaala wuxuu yihi xadathana waxaa noo warramay shucba ibn xajaaj qaala wuxuu yihi ahbaranii sulayman alacmash qala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay mundiran mundir ibnu yacla athawri weeyaan alkufi thawri kalan soo marna ma hayna thawrigi alimaam eh, saciid eh, sufyaan ibn saciid ibn masruuq athawri eh, iyo ninkan waxaa weya la yihahda mundir ibnu yacla thawri alkufi weyan Eh, waثiqa can moxamed ibn ali moxamed ibn cali eh, ibn abi alib weyaan moxamed ibn cali ibn abi alib waa moxamed alxanafiya can ali wuxuu ka ibn abi alibin radi allahu ta arda ninkaas moxamed alxanafiya wa hiqat calim can ali wuxuu ka wari radi allah ta arda qala wuxuu yihi sayd cali istaxyatu waxaan ka xishooday an asal inaan weydiiye rasuula rasulka al sal ll ly slam can madyi inaan madeedka weydiiye min ajli faatimata faatima awgeed oo xaaskii xaaskayga ahayd oo xaaskiisa ahayd nabigeenna yahay faamartu miqdaad ayaan faray fasalahu wuu weydiiyey faqala wuxuu yihi fiihi lwudu weyse ayaa marka yani qadiyadda marka ikhtilaafka uu ka hadla waxa weeyaan kan hore wuxuu yihi faamartu rajulan ayuu yihi kan dambena muxuu yihi faamartu almiqdaad intaas ay marka sulaymaan alacmash ayay arrinkaas marka iska dhex galeen marka labada riwaaya si uu kala wari unbuu ishaarayey ko baabka sideed iyo labaatanaad alikhtilaafu calaa bukayr bukayr Eh, ninka la yihaahdo bukayr ibn cabdillaahi ibn ashaj oo saduuqa ah isna khilaaf laisku khilaaf ayuu baabkan ubaabay weyaan oo riwaayadiisa ay mxua ah, ikhtilaafka ku jira labada riwaaya u kala wariyey ayuu baabkan ubaabay xadiidka afar boqol iyo sideedii sodonaad waa xadid saxiixa qala imam nas aleh raxmatulah akhbarna axmed ibn ciisa ibn xasan almisri saduuqun eh, tukulima fiihi bilaa xuja dad baa wax ka sheegeen laakiin warkooda wax kasoo kama eh, soo qaad ma weyaan bn whb cabdulahi bn wahb almasri iqatun xaafid wadakara kalimatan kalima ayuu sheegay macnaha macnada u yahay abaranii mahrama maxadana yii abarni mu yii kalima noocaas qala wuxu yhi abarni waxay waran mahramatu ibnu bukayr ayaa ii waramay mahrama ibnu bukayr ibn cabdillaah ibn lashaj waa saduuq can bukayr bukayr ibnu cabdillaahi alashaj wa waxaa weeyaan hiqa ninka saduuq horey aan ku sheegay wiilkiisa weyaan asaga ma ahan wiilkiisa weyaan can sulayman ibn yasaar wa iqatun thabtun faqiih can ibni cabaas wuxuu ka wariyey radia allahu tacala anhuma qal wuxuu yihi qaala caliyun sid cali wuxuu yihi radi allahu ta ada arsaltu waxaan diray almiqdaad ilaa rasulilah inu dir sal sl miqdaad ibn camr min asad midaa tirahdaba yasaluhu isagoo wax ka weydiinay can madyi madida faqaala nabigan wuxuu yhi sal slm tawada weyse qaada wandax farjaka xibintaada tarankadana biyo badan ku shub weyaan biyo raaci qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yihi mahramatu ninka mahrama la yihahda lam yasmac kama maqlin min abiihi abihi kama maqlin shay-an waxba kama maqlin weyaan xadiidka marka meesha uu muxuu ahaa gelin rabo waxaa weeyaan inuu yara cileey ayuu rabaa oo wuxuu rabaa inuu dhahaa ninka la yidhahda bukayr ibni cabdillaahi ibn lashaj oo hiqaha ah wiilkiisa oo makhramo ah oo muxuu aha saduuqa ah wax uu ka weri lama arko wax uu ka weri lama arko sida awgeed xadiidka wuxuu rabaa inuu dhahaa waa xadiidun munqatic laakiin waxaa weye xadiidka axaadiista ka dambeeya iyo xadiidka ka horrey ayaa marka uu saxiix ku noqona weyaan ayuu saxiix ku noqonaya insha allah xadidka saddex boqol iyo sagaal iyo afarta sagaal iyo soddonaad xadidka afar boqol iyo sagaal iyo soddonaad saxiix maa qabla wamaa bacd xadid ka horey dambe markii muxuu ahaa laisugu geeya ayuu saxiix ku noqonaya akhbarna suwayd ibn nasr almarosi almarosi waa hiqatun tabt qaala anbana cabdullahi cabdullaahi ibn mubaarak waa imaamkii can leyth ibni sacdin waa imaamkii kale can bukay ibn ashaj bukay ibn ashaj waxa weyan waa hiqa can sulayman ibn yasaar waa hiqatun faqiih tabt qala wuxuu yiri arsala cali ibn abi aalib ayaa diray radia allahu ta arda almiqdaad miqdaad ayuu diray ilaa rasulilah bu udira sal l slam yasalu isagoo wax ka weydiin can rajulinin wayajidu la kulmi almadya madid faqaala rasulah rasulka wuxu yiri sal slam yaqsilu wuxuu dhaqayaa dakara xubintiisa taranka uma kadibna yatawadu weyse qaadanaya ayuu nabig sala allahu alayhi waali wasalam marka ikhtilaafkaas marka meeshaas ayuu ku baxay xadiidka afar boqol iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasacdi raxmat ullah akhbarna cutayba ibnu cabdillaah alyuxmudi bidami lya yuxmudi saduuqun weyn qala wuxu yiri xadathana qaala wuxuu yihi quri'a waxaa lagu dul akhriyey calaa malik malik ibnu anas imaam dalhijra asbuxi ayaa muxua lagu dul akhriyey wa ana asmac anoo maqna maqla ayaa lagu dul akhriyey waa xadiidkan iyo sanadkan can abi nadr nadr salim ibn abi umaya waa hiqatun thabtun waxaa weeyaan ninkaas marka la yihaahdo abinadr abinadr wa kaana yursil irsaal ayaa lagu yaqaanay can sulayman ibn yasaar ayuu ka wariyey can miqdaad ibn aswad ayuu ka wariyey can ali bn abi aalibin radi allahu ta ardah amarahu wuxuu faray an yas'ala inuu weydiiyo rasullahi rasulka inu weydiy sal slm can rajuli can irajuli nin idaa danaa hadduu u dhawaada min almar'ati haweeneyd xaskiisa ah oo fakharaja minhu lmadyu madi ay ka soo baxdo fa ina cindii agtayda ayay ahaatay ibnatu ibnatahu gabadhiisa fa ina cindii agtayda ayuu fa ina cindii agtayda ayay ahaatay ibnatahu gabadhiisi oo faatima ahayd radia allahu taala ardaha waana ana astaxyi waxaan ka xishoonaa an asal nabig wax weydiya sal slm fasala rasul rasulka ayuu weydiiyey can dalik arrinkaas faqala wuxuu yihi marka nabigeena alayh sl slam idaa wajada axadukum dalika midkiin arrinkaa haduu la kulmo falyandax farjahu xibintiis taranka waxaa weyan biyaha ha ku shubo oo ha dhaqa weyaan walitawadahu weyse qaata wuduahu weyse qaadkali salaad salaad weyse qaadana weyaan baabka insha allahu tacaala u dambeeya casharka waana laba xadiid Eh, baabu almri bilwuduءi min annawm baabu lmri faritaan lisfaray ayuu baabkan u baab yahay eh, bilwudu'i wayse lisfara min annawmi qofka markuu hurdo hurdo marba hadduu qofka eh, ay ka imaado u hurdo ama hurda in uu qaata in la ayuu baabkan u baab yahay afar boqol iyo kob iyo fartanaad waa xadiid saxiixa cimraan ibn yaziid saduuqun waa reer qurash oo reer dimashaq ah saduuqun qaalu xadathana ismaaciil ibnu cabdillaah ibnu samaaca alcadawi mawlaahum aramli alramli hiqatun thabtun weeyaan qala wuxu adana awsaaciy sulayman ibn mihran wey alawsaaci qala wuxu adana maxamed ibn muslim azuhri waa imaamkii qala xadathanii sacid ibn musayab ayaa ii waramay waa imaamkii ataqaaneen caabidka ahaa oona mxu aha taabiciga ahaa qala wuxuu yihi xadathanii waxaa ii waramay abu hurayrata cabdiraxmaan sakhr dawsi ayaa ii waramay qala wuxuu yihi qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slam idaa qaama axadukum midkiin hadduu istaaga min alleyl habeenka oo hurdo kasoo kaca falaa yudkhil yuusan gelinin yadahu gacantiisa fil inaa waalka yuusan gelinin xataa yufriqa ilaa uu ku shuba calayha korkeeda maratayn laba jeer ow alaaa saddex jeer bi u ku shuba yuusan waalka dhexgelin wey ayadaa ku shuba oo hadhaqa weyaan fa ina axadakum midkiin laa yadri ma oga ayna meeshii baatat ay bariday yadahu gacantiisa weyan xadidkan waa noo soo hormaray waxaana soo sheegnay horaan ninbaa wuxuu yidhi sideen gacantayda meesha ay baryaysa aanan u ogeyn ayuu yidhi ilahay baa ku cuqubaday subxana wa tacala subaxdii isagoo muxuu ahaa duburkii gacanta dalaqsiyo kula jira ayaa waxaa uu soo kacay saasay culimada soo naqliyaan shuraaxda axaadiista nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam inay dhacdana baciid ma ahano nabigeena sal sl ninka ku yiri war midigta ku cab yari waxaa weeyaan ma awooda kadibna nabiga uu yiri muxuu aha alla kuma karsiiyo wuxuu ku dhaca waad ogeydeen gacanti waa tii ay qalashay waana sayax arintayda oo gacanti afka dibdama gacanta uguma soo qaadin marka waxaa weeyaan taana waa noqona muxuu aha inay noqoto wax ishkaal oo ku sugan haba yaraata ma lahan weeyaan marka gacantaas meesha Eh, waxa loo dhaqa waxaa culimada waxay leeyihiin meesha la yihahdo xijaaz oo marka iyada la joogay meelaha kalena kule waa lamid oo kulul ayagana iyo meel walbaba waxa weeyaan waxay ahayd meel eh, kulul dadkana inta badan istinjada biyo bas lama isticmaalo ilan qoray baa la isticmaala ama dhagax baa la isticmaala waxyaabahan oo mxu ah istijmaarka ayaa la samaynaya istinjada oo mxuu ahaa aanan biyaha la samaynaya marka waxaa laga yaabaa inay wix un eh, soo wada fuqina wax un meesha ku haraan walow indhahaba ayaan lagu arkin wixii markaa dhididaan waxaa laga yaabaa meeshii gacanta qofka inuu la galo kadibna gacanta ay najaasowda arrimahaas iyo waxyaaba lamid ah loo diiday culimada ku celeyna walcilmi cind allah xadiidka afar boqol iyo laba afartanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nascali raxmat llah akhbarna qutay ibnu saciid ibnu jamiil ibn ariif albaqlani hiqatun habtun weyn qaala xadathana daawuud ibn cabdiraxmaan alcataar alcabdi abu sulaymaan almaki hiqatun weeyaan can camr ibni dinar waa hiqatun habt can kurayb mawla cabdillahi bn cabaas waa hiqa ibn cabaas cabdillahi bn cabaas wuxuu ka wariyey radia allahu taala arda qala wuxu abdillahi bn cabaas salaytu waxaan la tukaday maca nabi nabigaan la tukaday sal slm daata leylatin habeen habeenada ka waa qiyaam leyl weyaan xadiis dheer ayuu ahaa oo nabigeena sala allahu alay wasalam habka aad muxua hurdada ugu kacay iyo harkuu u qaatay iyo harkuu muxua cadiyeysay iyo habka u istaagay iyo xitaa isaga laftarkiisa meeshuu ka istaagay nabigeena inuu bidax ka istaagay oo nabigu soo wareeji intuu dhegta soo qabtay midig soo jooji iyo yacni xadiis dheer ayuu ahaa fa waxaan istaagay marka can yasaari bidaxdiisa fa jacalani wuxuu u yeelay can yamiini midkiisa u yeelay sal l slam fa wuu tukaday nabigeena calayhi sala slam uma rajaca wuu saaxday oo waraaqada wuu hurday fa jaahu lmuadin muadinka ayaa u yimid fasallaa wuu tukaday walam yatawada muusan weyse qaadanin ayuu leeyahay yani macnaheed xataa nabigeena sal l slam laba shay waa la dhihi karaa tan koobaad nabigeena inuu hurdaa ood muxuu ahay khurina ayuu umalaynay mana hurdaynin waxaa kaloo dhici karta nabigeena cala sl slam in indhihiisa way hurdayaan laakiin eh, sidiisa kale wuu soo jeedaa muxuu aha taana waa suuragal laakiin weysada arinta la yihahda mxuu ahaa hurdada inay weyse tahay insha allahu tacala waa noo imaan doontaa markii mxuu ahaa baababkaas aan gaarno marka in qofka hadduu hurda weyse laga rabo adilada cadaynaysa insha alla gadaal bay nogu imaan doontaa ilah waxaan ka baryana subxana wataala bismi llah sna wa tawfiiq adduuni mid aakhara allah na siiyo ilah waxaan ka baryana dunuubteena allah dhaafo wixii aan khaldayn allah naga dhaafo wixii aan toosinayn ilaahay naga ajirsiiyo dhammaanteen hada wallahu aclam wa sala allah waslam abdin rasul mustafaah